musanifka sharaxa iskale oo ah maxamed ibnu saalix alcuthaymiin uu yidhi waqad caqada almusanifu musanifka matniga leh oo sheekh maxamed ibni cabdilwahaab ah waqad caqada almusanifu musanifku waa guntay raximahullah ilaahay aa u naxariistay lidaalika xukunkaas oo ah lidaalika ay lisadi duruqi shirki duruuqda shirkiga qofka gaarsiinayda in la awdo oo la xidho duruuqda iyo asbaabta dadka shirkiga gaarsiinayda in la xidho la awdo baabkaas musanifka moxamed ibn cabdiwahaaba baabuuba u qabto u guntayba waqad caqada lmusanifu musanifku wuxuu u guntay raximahu llah lidaalika lisadi duruqi shirki waddooyinka shirkiga in la awdo oo la xidho baaran baab ayuu u guntay fii kitaabi tawxiidi kitaabu tawxiidka dhexdiisa ugu guntay kitaabkiisa ladaa kitaabu tawxiid kitaabkaas baabu u guntay shirkiga albaabadiisa iyo duruqda uu leeyahay in la xiro fa qaala musanifku wuxuu yidhi baabu maa haadaa kanu baabu maa kii baabkiisi weye jaa ku yimid fii ximaayati lmustafaa nabiga ilaalintiisa sala allahu calayhi wasalam xima tawxiidi towxiidka seerihiisa uu ilaaliyey nabiga siduu u ilaalin jiray seeraha iyo xuduudda towxiidka uu baabkanu ka hadlaa uu baab qabtay baabu maa baabu bayaani maa shay caddayntiis weeye jaaca yimid huwa maagu fii ximaayati lmustafaa nabig in la doortay ilaalintiisa ku yimid xima towxiidi towxiidka seerihiisa uu ilaaliyey nabiga iyo wasadihi nabiga awdidiisa iyo xidhidiisa duruqa shirki shirkiga wadooyinkiisa uu xidhay wadooyinka iyo duruqda shirkiga qofka gaarsiida wuu xidhay nabigu sala allahu calayh wasalam wuu xidhayna waxaa loola jeedaa wuu xaaraantinimeeyo waa xaaraan uu yidhi oo ma bannaana in waddooyinkaas la maro maadaama ay wasiilo u yihiin shirki oo ay shirki gaarsiinayaan wa kamaa bayana allahu sida ilaahu caddeeyey tacaala ilaa waa sarreeyaahe alikhlaasa ikhlaaska oo wa adhara ilaahay u muujiyey hu ikhlaaska bayana ilaah waa caddeeyey diddahu didda alikhlaasi ikhlaaska waxaa ka soo horjeeda wa huwa waxa ikhlaaska ka soo horjeeda ashirku waa shirki fa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi inna allah laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in wax lala wadaajiyo wayakfiru ilaa waa dhaafaa maa duuna daalika shirkiga wixii ka sokeeya liman yashaau qofku doonuuna u dhaafaa wa kamaa sida bayana allaahu allah u caddeeyey tacaalaa allah wuu sarreeyaah al-ikhlaasa ikhlaaska sida ilaahay ikhlaaska u caddeeyey oo wa adharahu ilaahay ikhlaaska u muujiyey bayana waxaa kaloo alla caddeeyey diddahu didda alikhlaasi ikhlaaska shayga lidka ku ah oo ka soo horjeeda wa huwa lidka ikhlaaskuna ashirku shirkiga weeye fa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi inna allaaha allah laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi loo shariig yeelo allah in loo shariig yeelo ma dhaafo wayaqfiru ilaa wuu dhaafaa maa dembiga duuna daalika shirkiga ka hooseeya wixii shirki ka sokeeya oo ka yar ilaahay waa dhaafaa wayaqfiru ilaa waa dhaafaa maa duuna daalika shirkiga wixii ka sokeeya liman qofuu u dhaafaa yashaau ilaahay uu doono dunuubta ilaahay waa qaybiye waxaa ilaah qaybiyey shirki iyo dembigii shirki ka yar shirki ilaahay sinna uma dhaafo ilaa qof toobad keena maahane qof toobad keena maahane si kale ilaahay qofka uguma dhaafo ma dhici karto ilahay ugu dhaafo qofka dhinta asagoon ka toobadkeenu shirki naaru leey waa xaqiiq laakiin shirki wixii ka yar oo shirki aan gaarsiisnayn fa huwa taxta mashii'at illaah ilaahay mashiicadiisu ku xiq hadduu doonana qofka waa u dhaafaa hadduu doonana waa u cadaaba marka dunuubtii saas alla u qeybo shirki ilaahay sirna uma dhaaf gaalnimo marna alla ma dhaaf ilaa qof ka toobad keena maahan haddii laga toobad keeno dembi aan toobadda alla ku dhaafin ma jiro qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah in allaha yakfiru dunuuba jamiican aayaddaas marka dunuubtoo dhan alla waa dhaafa ay leedahay yaa weeya cidda ilaahay u dhaafaa dunuubtoo dhan liman taaba waa qofka ka toobadkeena marka qofka ka toobadkeena dunuubta dhammaan alla waa u dhaafaa ma jiro dembi qofku ka toobad oo aan ilaahay u dhaafayn haddii toobadaasu sax ay noqoto ma jiro dadka gabalaa waxay kala fahmi waayaan markay maqlaan qofka nabi maxamed caaya sala allahu calayh wasalam wuu gaal hadduu toobad keenana waa la dilaa weliba ee la dayma markaasay waxay moodaan toobada laga aqbalima in loo jeedo wax muslimoo yidhina maba jiraan toobadda laga aqbalima marka caamadu waa ilahan maxaa loo dila haddii toobaddii laga aqbala waxay tahay qofka nabiga caayay ilaahi weynaa dembiyuu ka galay oo nebigiisiiyuu caayey waana gaal nabigana dembiyuu ka galay oo sharaftiisii meel uga dhacay marka uu toobad keeno waa islaam islaamnimada waa soo galaa toobadiisuna waa maqbuula haduu toobad sharciga la yimaado laakiin xaqii nabiga aa laga gudaa sidaas darteeda waa la dilaa marka la dilana waa la mayraa waa la karfanaa janaasadaa lagu tukaa quburaha muslimiintaan lagu aasa toobadiisiyaa la aqbalay macnaheedu marka laakiin diliddu waa baabka Ah, diriddu xad laga oofaayo wey oo haddeer fiiriyo qofka tuugga ah marka maxkamadda la keeno toobad sharciga ah hadduu la yimaado gacanta waa la goyna toobadiisina waa la aqbala marka diliddaa lagu leeyahy qofka nabiga caayo waa la dilaa markuu toobad keeno kadib dilku waa xadkiyaa laga oofina wey ee macnaheedu maahan toobadda laga aqbali maaha toobadda laga aqbali macnaheedu maaha xadkiyaa laga oofina wey oo weli culmaduna isku khilaafsan yahi oo afarta madood laba madhabaa qabta waa la dila markuu toobadkeena ka galo laba madhabna waxay yihin xagtan maba la dilay idan maba jiro qof toobad aan laga aqbalayn ilaa laba waqti aan toobadda la aqbalin qofka markuu dhuu yeerinayo halkaas naftuu soo gaaro ah, in allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqargir nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam ilaahay addoonka toobadda waa ka aqbalaa hadduusan dhuunyeeris gaarin mar haddii xaaladdu dhuunyeeris gaarto toobadda laga aqbali maayo markuu arko xaaladda dhabta khalaas waxba laga aqbali maayo ka waa marka quracdu ka soo baxdo meesha u dhacdo ah, mar hadday dhankaas ka soo baxdo dadkao dhan waa toobad keenaya kii gaal ahaa waa islaama kii muslim ahaayoo faasiq ahaana toa toobadkeena daacada usoo laabana laakiin xabad laga aqbali maayo hal shay laga aqbali maayo Ah. marka toobad inta ka horayda waa la aqbala aayaddaas marka qul yaa cibaadiy aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmati illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica dunuubtoo dhan alla waa dhaafaa waa liman taaba qofka toobadkeena aayaddan qaybinaydoole dunuubtu waa labo waa shirki iyo wixii shirki ka hor sokeeya shirki alla ma dhaafo shirki wixii ka hooseeyana fa huwa taxta mashii'ati illaah ilaahay mashii'adiisu ku hoos jira in shaaa gafara lahu bifadli hadduu doono fadligiisu ugu dhaafa wa in shaaa cadabahu bicadlihi hadduu doono cadaaladdiisu ku cadaaba ila dembiga saa shaqaystay aayaddan waxay kaa weydaa liman lam yatub qof aan toobadkeeni Ah. dunuubta marka la qaybinaa waa qofkan toobadkeeda inna allaha allah laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in loo shariig yeelo oo cid kale cibaado loogu daro ilaah ma dhaafo wa wayakfiru ilaah waa dhaafaa maa dembi duuna daalika shirkiga ka sokeeya liman yashaw qofku doon u dhaafa maahan dadkoo dhan u dhaafa qofku asagu doono uu u dhaafo mashiicadiisay ku xidhanta wa qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi wacbudullaaha allah caabuda walaa tushrikuu bihi shay-an shayna ilaahay la wadaajinina shay-an waa nakira fii siyaaqi nahyi tacum malag ha la wadaajinina nabi ha la wadaajinina weli ha la wadaajinina dhagax ha la wadaajinina geed ha la wadaajinina war ilaahay cidna wax ugu darinina cid la shirkaahu ma jirto ee ilaahay shariika u samaynina wacbudullah allah caabuda walaa tushriku hla wadaajirna bihi billaahi allah shay-an shayna wa qaala ilaah wuxuu yidhi walaqad bacadnaa wallaahi qad xaqiiqe bacadnaa waan soo dirnay fii kulli ummatin ummad dhammaanteed rasuula ummad kasta oo adduunka soo martay rasuulan ka soo dhex dirnaa ilaahay maxaa lala soo diray dhammaan rususha an icbudullaah allaah caabuda saas ku dhahlay dadka an icbudullaaha allaah caabuda wajtanibuu ka dheeraada addaaquuta shaydaanka allaah keligiis caabuda daaquudka ka dheeraada waxay la mid tahay aayaddaas macnaheedu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah waxay faa'iidaynayday nafyi iyo isbaat nafyi diidid oo cibaado loo diido allah qaybkiisa iyo isbaat sugid oo cibaadada loo sugo allah aayaddaanu intaasu tusa maxaa yeelay anicbudullah allaah caabuda waa sugiddii ilaahay in la caabudaa la sugaa wajtanibuu ka dheeraada addaaquudna ah daaquud waxaa laydhahdaa kullu maa cubida min duuni illaah wax kastoo ilaahay qayrkiisoo la caabudaa ah daaquud layidhah dhammaan alla qayrkiis inta la caabudaa ka dheeraada waa nafyigii oo cibaado alla qayrkiis la caabuda la yska reebaayo waa nafyi iyo itbaaq laa ilaha illa allahu la macna wal aayaatu fi nahyi can ishirki shirki in layska reebo ku sugnaaday kafiiratun waa mid fara badan aayadaha ku soo arooray in shirki la layska reebo aaday u fara badan yihin wal aayaatu aayaadka aayaadkow fii daalika fi nahyi cani shirki shirki in layska reebo ku sugnaaday kasiiratun waa kuwa aad u fara badan marka xaadiidtiiu gelaya haddana wa yaquulu nabiyu nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calayh wasalam man laqiya allaaha qofka allah la kulma qofka alla la kulma waxaa loola jeedaa qofka dhinta man laqiya allaaha qofka allah la kulma laa yushriku xaaluusan la wadaajayn bihi billaahi allah shay-an shayna dakhala aljannata jannada ilaahayuu galay qof alla qofka dhinta asagoo shirki beri ka ah jannada alle waa gala xaqiiqo weyn inuu jannada gelay laakiin jannaduu galaa haddii lagu yidhi horuu ka galaa macnaheedu maaha qofku hadduu shirki beri ka yahay jannada inuu galaa xaqiiqo wey waa la huba laakiin laba maadaba way dhici kartaa haddii xasanaadkiisa ay ka badan yihiin sayi-aadkiisa jannada alluuba iska gelaa biduuni cadaab iyadoon cadaabba taaba haddii sayi-aadkiisa ay ka bataan daacaadkiisa oo sayi-aadkiisu bataan ayadana waxaa dhici karta ilaahay fadligiisa iskaga cafiyo ama loo shafeeco nabiga iyo u shafeecaan oo isagoo la cadaabo u jannada galo waxaa kaloo dhici karta maadaama dunuubtiisii ay badan tahay oo ay ka badan tahay daacaadkiisa in ilaahi weynaa cadaabo oo dunuubtaas loo cadaabo oo la soo dahiro dunuubta marka laga soo dhameeyo kadib jannada la keeno labadu waa dhici laakiin xaqiiqo waxaa ah jannada inuu gelay ama horey ha ka galo biduuna cadaabi ama gadaal ha laga keeno marka laga soo dahiro dunuubta laakiin marba hadduu towxiid ku dhintay waa xaqiiqo inuu jannada gelay oo uu shirki beri ka yidhi xaqiiqo wey man laqiya allaah qofka allaah la kulmaa laa yushriku xaaluusan la wadaajayn bihi billaahi allah shay-an shay dakhala aljannata jannaduu galaa waman laqiyahu qofka allah la kulma yushriku xaaluu la wadaajinaa bihi billaahi allah shay-an shay dakhala naara naartuu gelaa rawaahu muslima weli min xadiidi jaabir qofka shirki ku dhinta xaqiiqo weeye inuu naarta gelayo weliba shirkiga weyn qofka ku dhirta naartu gala waa xaqiiqo inuu ku waarayaana waa xaqiiqo waa xaqiiqo saas darteeda qofka haddaad yaqiinsatood hubto nafta markii laga siibaayay inuu gaalnimo ku sugnaa hebel naartu gala xaqiiqaad u dhihi karta ah, hebel inta magaciisa dhawaaqo naartu gala waa xaqiiqo inaad dhihi karto laakiin waxaa shardi ah markii laga siibaayay nafta inaad xaqiiqo u ogeed inuu gaalnimo ku dhigo ousan toobadkeed Ah. inuu toobadkeedo laakiin haddeen qof gaalaho nool ma dhihi kartid hebel naartuu gela laakiin caad dhihi kartaa hadduu ku dhinto sidan uu ku sugayo naartuu gela ad dhihi karta laakiin ma dhihi kartid hebelaan naartu gala maxay un islaamaan dhacay ah? oo uu saas ku balbaado adugu qaybka ma og ah, qaybka ma og laakiin qofka ku dhinta xaqiiqo weyn qofka ka shakiyana muslimba maaha qofka ku dhinta shirki inuu naar galaa qofka ka shakiyo oo is waa dhici karta inuusan dilin muslim maha waa gaal maxaa allu beeni nabiguna beeni ah. alla iyo rasuulaanale shirkiga dadka ku dhintaa naarta gelaya qofka hadduusan sidaas caqiide ka dhigan ilahay ma rumayso ah. naartuu gelaya xaqiiqo wey muslim waxaa ku sugan xadiidka cabdullaahi bni mascuud oo uu yidhi cabdullaahi bni mascuud qaala rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam man maata yushriku billaahi shay-an dakhala naar qofka dhinta asagoo ilaahay cid kale garab wada oo ilaahay cid kale cibaadada ugu daraya naartu gala markaasuu yidhi cabdullaahi ibn mascuud haddii nabigu yidhi qofkii shirki ku dhinta naartu galaa aniguna waxaan leeyahay man maata laa yushriku billaahi shay dakhala aljanna qofkii dhinta asagoo shirki beri ka ah jannaduu gala waa xadiiska jaabirade ah. ilaa manduuqi markuu ku dhawaaqu mafhuumkii sheega waa noocaas waa shirku shirkigu calaa nawcayni laba nuuc ayuu ahaaday shirkigu waa laba nuuc laba nuuc annawcu nawca nawca alawalu ee horeeyaa shirku waa shirki shirkigoo akbaru weyn shirkigaasoo mukhrijun qofka ka bixina can ilmillati diinta islaamka wa huwa shirkigaasuna kullu shirkin shirki dhammaantiis weeye shirkigaasoo adlaqahu shaaricu shaaricu u itlaaqay oo usan qaydin wa huwa shirkigaasuna munaafin uu diidayo litawxiidi towxiidka munaafaatan diidid mutlaqatan kaamil ah oo la itlaaqay shirkigu waa labo shirki waxay dhahaan shirki akbar ah shirki akbar ah weeye koow calaamadiisa koowaad qofka islaamka waa uga baxay labo acmaashii hore uu sameeyeyna dhammaan waa baabi'e waa ka gureen wax alla wuxuu daacaad sameeyey saddex naartuu gala waana ku waara saddexdaasuu iska leey oo uga duwan yahay shirkiga asqarka saddexdaasuu uga duwan yahay shirkiga akbarka ah saddexdaasuu shirkiga asqarka uga duwan yahay awalan waa mukhrij can ilmilla qofka diinta wuu ka saara taaniyan waa muxbitu lacmaal acmaashii oo dhan waa burina taalian waa mukhallid fi naar naartuu ku waarina qofka ee qofka gala kama baxo naarta Ah, qofka dembiga ku jira dhintaa naarta kama baxo saddexdaasuu shirkiga akbarka leeyahy qofka hadduu awal muslim ahaa waa ka baxa markudha aaniyan acmaashiisi waa guri hadduu saas ku dhinto oo wax daacaada male waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaaan manhuura ah, wax alla wuxuu daaca samay boorra jafa ilaahay ka dhiga aalian waa mukhallid fi naar naartuu ku waarinaa qofka inta ayaan la cadaabo laga soo saarin wuu ku waarayaa naarta nacuudu billaahi min annaar annawcu nawca nawca alawalu ee horeeyaa shirkun waa shirki shirkigoo akbaru weyn shirkigoo mukhrijun qofka ka bixinaa canilmilla diinta islaamka wa huwa shirkigaasu kullu shirkin waa shirki dhammaantiis shirkigoo atlaqahu shaaricu shaaricu uu itlaaqay shaarica allaah weeye sharci dejiyuhu waa allaah nabigana shaaric waa la yidhaahdaa laakiin asalka nabigu waa muballig waa gaarsiiye ee sharciga waxa dejiyaa waa allah laakiin maadaama uu dadka soo gaarsiiye nabigu shaaric culummada marar badana u isticmaalaa nabiga sala allahu calayh wasalam wa huwa shirkigaas munaafin waa midka diidayo anfina litawxiidi tawxiidka munaafaatan anfin munaafaadaasoo mutlaqatan kaamil shirkiga akbarka waa midka tawxiidka si toosa uga soo horjeeda si toosa uga soo horjeeda wadaalika shirkigii akbarka ahaa mithlu an yasrifa inuu leexiyo kale weeye qofkii shay-an shay shay shaygoo min anwaaci lcibaadati cibaadada nuucyaalkeeda ka mid ahaaday likayrilaahi alla kayrkiisa u leexiyo shirkiga akbarka tusaalayaalkiisa waxaa ka mid ah cibaado oo cibaadooyinka alla lagu caabudo ka mid ahaa in qofku ka leexiyo allah cid kale u leexiyo cid alla ka soo hartay alla wax ka soo haray inuu qofku u leexiyo sidaasaa laydhaha shirki akbara wadaalika shirkiga akbarka ahaa mithlu an yasrifa waa qofku inuu leexiyo oo kale shay-an shay shaygoo min anwaaci lcibaadati cibaadada nuucyaalkeeda ka mid ahaaday liqayrillaahi allah qayrkiisa uu leexiyo bian yusalliya waaba inuu u tukado liqayrillaahi alla qayrkiisa alla inuu qayrkiis u tukadoo kale laba ragcaan u tuka oo yidhahdo hal rag ama ka baro alow yadbaxa ama uu wax u qalo likayriillaahi alla kayrkiisa ama uu yidhi alla kayrkiisan wax u qala ilaa labadooda alla waa isku cadfay fasalli lirabbika wanxar rabbigaa u tuko rabbigaa wax u qal haddaad alla kayrkiis u tukato ama alla kayrkiis wax u qasho gaalaad noqonayda wax u qashana waxaa loola jeedaa tacdiiman wa taqaruban inaad ilaahay qayrkiis wax ugu qasho weynayn aad ku weynaynaydo iyo ugu dhowaansho aad ugu dhowaanaydo oo is leedahay markaas aad u qashanta raalli kaa noqdo waxaa kaa soo gaarhay macfi oo yandira inuu nadar ka galo liqayrillaahi alla qayrkiisa shirkiga akbarka waxaa la yidhaahdaa sida ilaahay qayrkiis inuu shardi ka xirto qof ilaahay qofka shardiga ka xirta oo daaca uga xirto fuliyana jannadu ku galo ilaahi weyna dadka baariyaalkaa ee aakhira naarta ka badbaada markuu tilmaamayey yuufuuna binnadri wa yakhaafuuna yowman kaana sharruhu mustadiira ilaahi weynaa wuxuu ku tilmaamay waa dad nadarka oofiye uu ilaahy idan fiiri nadarka waa camal jannada ilaahay lagu galo hadii la oofiye waa camal ilaahay jecel yahoo ammaanay nabiguna wuxuu ihi man nadara an yudiica allaaha falyudichu qofka nadar iyo shardi ku gala inuu allaah adeeco daaco sameeyo ha furiyo oo nadarka yuu baajin oo ilaahay ha adeeco waman nadara an yacsiya allaaha falaa yacsi laakiin qofkii nadar iyo shardi ku galay inuu allaah caasiyo yuu furin nadarka ha joojiyo yuu furin marka fiiri waa nadarku waa daaco ilaahay adeeco waa cibaado ilaahay la caabudo haddaad ilaahay qayrkiis nabad ka gasho ilaahay qayrkiisaad caabudo dad badan acmaashan bidcooyinka oo sanad guurada la dhigo oo xusaska awoowayaalka iyo ayeeyayaalka iyo hoyooyinka lagu xusaa shirki iyo gaalnimo isku bedeshaa marka dambe shirki iyo gaalnimo isku bedela marka hore waa bidco oo sanadkiiba inta meel laisku yimaado xaflad la sameeyo awoowaa la xusa waa bidc laakiin gaalnimu marka gabal isku bedelaa oo maxaa ka mid markii la laysku yimaado oo toobkii isku yimaado aawadaadkii sharta hogaami jiray hadlaa markii gebagabada la mara hayee waa la kala tagaa qofkii dan luga sheegto hayee nagar qofkii leh annaga waxa wayaan xooga carruur yaraa ku rafaadsanno naga xanuunsan dee awowo waxaan ka rabnaa caruurkaas hadduu ladnaado in bisha bisheeda aan wax fiican keeni doonno uga soo qaybgeli doono qoska haya waa la gartay nadarkaagi yaa kale haya annaga ilmaan xoogaa waayaan ilmaan reerka uma dhala dee awow nadar waxaan uga gelayaa reerka ilma hadday inay ku soo biiraan day ku soo biiraan sanada dambaan intaas keena nadarkaasaa la aruurina haya yaa nadar gelaya yaa shardi ka xiranaa halkaasaa la xiro waa gaalnimo banaanka taala wixii horo lahayd bidcay ahayd laakiin hadda bidcada sideedaba ma taqaan majannay aadaan u malayna bidco waa bariidul kufr bidcadu waa bariidul kufr boostaalihii gaalnimada wey meeshay kuu wadaaba waa halkaas waa kuwii salafku dhihi jiray asracu nnaasi ila ridati alridati ahlulahwaa dadka gaalnimada iyo riddada ugu oodka badan oo ugu degdegta badan waa dadka ahlulbidaca ah. dadka ahlulxaqa waa habaar waa sugan yihi xagga u carab xagga u carab xagga u carab ma yaqaani laakiin dadka gaalnimada ugu orodka badan oo u degdega waa ahlulbidac asracu naasi ila rib ah. ridada dadka ugu degdegta badan ahlulahwaa waa ahlulbidac hmm, waa ahlulahwaa meel joogi maya ah. maalinba derbiyay taagay maalin waa dha geeskaas maalinta waa geeska kale marka nader inaad ka gasho ilaahay qayrkiis waa gaalnimo banaanka ah, firi waxa weeyaan masaajidda laga duudhiso masaajidda laga duudhiso qubuuraha fiiriya biyomaalow iyo fiiriya ka dhag marayna meeshaas mixraabka waa la daluliya markaasaa biro loo sameeyo ha loogu talagal nadarka in lagu xiro xargaha dadkii meska masajka gudihii fadana ma wada geli karaan dariiqa markay marayaan oo xarbiisa ku xidhana markaasaa waxa arkaya xargi inta bateen oo meel looga xidhan la waayey midaa imaanamkaasoo xarig islaameed kusii xidhana isagu ta boos ka waayey oo buuxsamay booska wax xarig laalaada meesha ka war waa kaasaa dad gaalnimo maqasho markaasuu wuxuu ow yadcuba ama inuu tuugo hayrallaahi allah qayrkiis tacaalaa ilaa waa sarreeyahay gaalnimadu waxay tahay qofku inuu tuugo ilaahay qayrkiis mila an yadcuwa hadde waxa uu ka tuugaya waa waxa allah maan cid kale awoodi ah. shirkiga waxaad uga badbaabaysaa an tas'ala alxaya alxaadira bimaa yaqdiru calayh an tas'ala alxaya mid nool waa inaad wax weydiisato mayd haddaad weydiisato walow cirbad ba allah ka dhigay waa gaalnimo sababtoo ah waxbixintu labay ku timaad laba dariiq mid waa mubaashara mubaashara qofkan waxaan asaga gacanta ku haya warhoor midna waa maamulka iyo meeshuu haystaa markaasu amar leeya hala siiyo mayd wax mubaashara miyuu samayn karaa kuu soo taagi karaa cirbad ba allah ka dhigay waa mayd haddaad wax weydiisatay marka maamul inuu hayaad aaminsanta oo leeyahay loo diido cirbadda halas taasuna waa gaalnimo mar haddaad aaminta inuu koonkii maamul ku leeyahy tasaruf inuu ku leey hadaad aaminta marka an tas'al alxaya mid nool waa inaad wax weydiisataan alxaadira waa mid jooga inuu yahy ow kal xaadiraba mid jooga ou lamid yahy bimaa yaqdiru calayhi wax uu awoodana waa inaad weydiisato wax awoodo mid xaadir mid haa'ib haddaad tuugto mid kaa maqan aad tuugto wax asbaabo isku kiinxidhaana moo ah macnaheedu waa maxay waa inaad sifadii ilaahay ka caqiidayday oo sifada ilaahay maxay ahayd allaah waa samiic wax walbu maqla meel kastuuna wax ka maqla asagiiba sidoo kalead ka caqiiday markaas asagiiba kaa maqan u qayla dhaamine ka mid kaa maqan wax asbaaboo isku kiinxidhayo isku kiinxidhayaan aysan jirin ma beri karti waa shirki tasal alxaya alxaadira waa inuu joogaa midka xaadirkana bimaa yaqdiru calayh wax uu awoodaad weydiisee ah, wax uu awoodo waa weydiisan karta gaarigan kaala ilaa riix qaba isi shaati isi waa dhihi karta wixii wax bannaan oo la weydiisan karo hadday waxaalana xataa aad weydiisato awoodo shirki maaha mooryan mooryan hadduu yimaado yihahdo marduuf qaala ah. i shirki maaha ila wuu awooda waa siina soo maha laakiin waa dembi macaasi unbay iskugu kaalmeeye sidiis waa dembi iyo gaalnimo maha ila waa wax awoode marka mar haddii saddexda shardi la helo tas'al al alxaya alxaadira bimaa yaqdiru calayh mar haddii la helo shirkigii meesha waa ka bax shayga aad weydiisata ama xalaalu noqon ama xaaraan laakiin shirki maha iyo gaalnimo ma noqonayo marka waa nuuq ow yadcuwa inuu qofku baryo weeye ow an yadcuwa qofku inuu baryo weeye shirkigu hayrallaahi alla qaybkiisa calaa ilaa waa sarreeyaaye wadaalika midlu an yadcuwa inuu baryo kale wey saaxiba qabrin qof qabri ku jira ow yadcuwa ama uu baryo qaa'iban mid maqan mid maqan oo wax sababoo ku xidhayaana aysan jirin ah, waa xay laakiin waa qaa'ib muxuu baryayaa ugu yeedhaay liinqaadihi inuu badbaadiyo min amrin arrinna uu ka badbaadiyo arrinkood laa yaqdiru calayhi uusan awoodin ilaa alxaatiru mid jooga maana qof maqaar u barya cadow waa qabsaday markaasuu shiiqiis u yeedhaa shiiqaygiyo shiiqaygalo kaala iga fuj shiiqiina meesha ma jooga mana maqlay oo hadda wax uu kula xidhiiday lama arko waa gaal maxaa yeele muxuu aaminsan yahay shiiqu meeshu cagta dhigaba inuu arka uuna maqla una soo gargaari karo sifadii ilaahay uu shiiqa siiye shiikhi waa noolyahay gobol kalu jira ama tuulo kala jira ama meel kalu jira meeshaana dhib ku qabsado kaasuu leehay shiiqaygiyo kaala ii soo gargaar waa gaalnimo bannaanka sababta muxuu aaminay meeshaan uu joogo inuu ka maqlaa shiiqi meeshaan inuu ka arkaa meeshaan inuu ku og yahay meesha inuu gargaar iyo gurmad ku soo gaarsiin karo wax sababa oo uu ku xihay baana ma jirto waa gaalnimo bannaan karta wa anwaaqu shirki shirkiga nucyaalkiisu macluumatu waa mid la yaqaano mid la yaqaano wa anwaaqu shirki shirkiga nucyaalkiisa macluumatu waa mid la yaqaano fii maa shaygayaa lagu yaqaanaa katabahu ay qoreen ahlulcilm ahlulcilmigu kutubta ay alifeen ayuu ku yaallaa waa cadyah waa la yaqaan annawcu nawci nawci athani oo labeeyey ashirku waa shirkiga shirkiga alasqaru kaas ka yar maaha nicmaheedu waa shirki yar maaha macnuhu ha ku qalban shirki yaru ma jiro zirada iyo qanrada waa ka weyan shirkiga asqarka shirkiga asqarka waa dembi weyn laakiin kaasuu ka yariye midkii horon ka soo hadal ka yari waxaa waa shirki kaas ka hmm, ka yari kaasuu ka yidhi haddii hadda lagu yidhaahdo nin odayahoo boqol jir iyo mid boqol iyo labaatan iyo shan jir ah, waxaa lagu yidhi kii boqolka jiray aa ah, laydhi cumaru waa cumar midka boqol jira asqaru min muxamedin muxamedu ka yidhi muxamedna boqol iyo labaatanu jir marka macnaheedu ma wuxuu noqona cumar waa nin yah muu noqona ah, ma noqona Ah. cumar waa saqiir miya macmuum baanku idhi cumaru asqaru min muxamadin cumar waa ka yar yahay muxamed aanku idhi laakiin hadda cumarku meequu jira boqol ah. laakiin maxamedkaa ka sii weynoo boqol iyo labaatan gahay marka shirkiga haddaad maqasho shirki asqar ah macnihiisu maahan gaalnimo yah ee waxa wey waa gaalnimo umiddaas ka taasay ka yartay ah waa inuu ka leeyahayna saddexdiiyaad ku fahmay koo kaas qofka islaamnimada dhammu uga baxa laakiin kan uga bixi maan qof koo ta labaad shirkiga weyn acmaashii saalixadaah iyo daacaadka hore dhan waa baaba'aya laakiin kan baabi'i maayaan acmaashaada meelay ku tahay saddex midka akbarka qofka ku dhinta naartu ku waara hadduu ku dhinto laakiin midka asalka ku waari maa qofka dil loo cagaabo waa laga goynaa kadib jannada la keena saddexdan dhinacba uga yariy fiiri saddexdaba uga yari annawcu nawci nawci athani oo labeeyey ashirku shirkigii waya shirkiga asqaru yaraa wa huwa oo kaas weyn ka yaraa ee loola jeedaa shirkigii mid kaas weyn ka yaraa wa huwa shirkigii asqarka ahaa kullu camalin camal dhammaantiis weeye camalkaasoo qowliyin qowl loo nisbeeyey ow ficliyin ama ficil loo nisbeeyey qowlna waa noqda ficilna waa noqda camalkaasoo adlaqa uu ku idlaaqay calayhi korkiisa ashaaricu shaarica sharci dejiyaha wasfaa shirki shirki tilmaantiisa waa shirki uu yidhi shaarici waa shirki shirkiyuu ku tilmaamay laakinahu camalkaasu laa yunaafii diidi maa atawxiida tawxiidka munaafaatan diidid diididaasoo mutlaqatan kaana si toosa tawxiidka uga hor imaanma ah, kii hore si toosuu tawxiidka uga hor imaanaya laakinahu amarkaasu laa yunaafii diidi maa atawxiida tawxiidka munaafaatan diidid diididaasoo mutlaqatan kaamil ah si toosa u wada wadaalikaasu milu xarifi waa dhaarashadoo kale biqayrillaahi alla qayrkiis lagu dhaarto in allah qayrkiis lagu dhaartoo kale waa shirki laakiin waa shirka ashar ah. waa shirka ashar aabbaha inaad ku dhaarato hooyada inaad ku dhaarato ilmahaga inaad ku dhaarato kacbada inaad ku dhaarato waa shirki laakiin waa shirki asqara kii weyna ma qofka dhaarta bikayrillaahi allah keyrkiis ku dhaarta alladii xaalifkaasoo laa yactaqidu aan aaminsanayn anna likayrillaahi alla keyrkiisa tacaalaa allah waa sarreeyaahe min alcadamati xagga weynanka maa shay inuu u sugnaaday yumaasilu la mid ah cadamatallaahi ilaahay weynankiisa mushriku waa shariig yeelay qofkaasuu shirkan shirkigaasoo asqaraya qofka ku dhaarta ilaahay keyrkiisa aabbihiisu ku dhaartay caruurtiisu ku dhaartay kacbadu ku dhaartay nabigu ku dhaartay ah, nabiga laguma dhaartay moogta ah, nabiga laguma dhaarto ah, dad badan xaqa ilaahi iyo xaqa nabigaysan kala garayn waa musiibo jahli xaqa ilaahay iyo xaqa nabiga kala garamo ilaahay rasuulan ku dhaartu leey allah warwaa gaalnimo ka joog shirki asqara weeyo qatar soo ma jeedo ka joog rasuulka laguma dhaafo lilaahi xaqun laa yakuunu liqayri walicabdihi xaqun humaa xaqaan laa tajcalu lxaqayni xaqan waaxida biqayri tamyiizin walaa furqaani allah xaquu leeyahay cid kale aysan lalahayn nabiguna xaquu leeyahay labadii xaq isku xaq ha ka dhigi in la caabudo alla kaliyaha iskale cid kale leh nabi ma leh waa gaal qofka nabi caabuda kiristaanka o dhan waxay u gaaloobeen nabi ciise ay caabudaan waa gaal soo ma jeedo nabigu xaqu waa lagu saliya ilahay laguma saliyo ma banaan in ilahay ku saliyo nabiga laakiin waa lagu saliyaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa loo ducayna ilahay looma duceeyo salli waa duce mo ma banaan in ilahay u duceeyo waxaa loo duceeya wax raba in wax loo siyaadiyo ilaahay looma duceeyo saase xaqa nabigu way salli xaq waxaa jira labadoodaba ay leeyihin oo waa maxay daacada wa adiicu llah wa adiicu rasuul labadaba waa la adeeci laakiin fiiri marka labada la adeecayo asal yaa iskale amarka iyo sharci wax lagu adeecayo allah nabigu waa mubaliq waa gaarsiiye waxaa loo adeecayaa nabiga iska hadli maahay wax alla u soo dhiibuu ku hadla wamaa yandiqu cani ilhawaa huwa ilaa waxyu sidaas darteeda waa inaad xuquuqdii kaa tahay inaad tahay alla ya rasuula igu og iska tiraado ah. inaanan saas yeelin yaa ku yidhi rasuulkaa kugu og rasuulkaa qeybka ilaa intii loo waxyoodu ogya qeybka waa arrin khatar waana ku badan yihi weliba sababa ilaahay rasuula igu og uu leeyahay alla ah. ya rasuulan ku dhaartay qaara ah. waa ebel kala garo ha isku qas qofka marka dhaarta oo ilaahay qeybkiis ku laakiin markuu dhaaranaa ma aaminsana shaygu ku dhaaranaa inuu cadamada ilaahay oo kale leeyahay ma aaminsana qofkaasu gaalnimada islaamka ka saarayda kuma dhixin laakiin shirki waa ku dhacay laakiin tii islaamka ka saarayda ma waa uu ku dhaartay shay laakiin shayga uu ku dhaartay ma gaarsiisna weynaynta uu aaminsan yahay cadamada ilaahoo kale kama aaminsan laakiin hadduuba middii alle kala weyn yahay waa gaal caadi marka allaah ku ku dhaarahaylankaasu yidhahaa ma kaasale ma kugu qoon dhahayo xeradaa markaasuu yidha haa markaasuu qoonyo may may kaas ku degdegi maa kaas waa gal banaanka iska yah xaraqoodha iyo xeradaada kala weyn sooma jeed allah ah, war allah miya kugu og haa war maku dhaarayda magaca alle u leey ku dhiigana ilaahay kii qoodha iyo xerada maya eh. haa masalaha de horaan uga soo soo maaha laba mas'alo mar walba waa noo kala duwan yihiin soo waxa weeyaan al-itlaaq watacyiin al-itlaaq in la itlaaqo oo la yidhahdo war dembigaasu waa gaalnimo hadda taas way midaan xukmayn amaa qofkiiyo cali maaha waxaan xukmin ama ciisa marka waa anagii soo kala qaadno dadka gabalna jahligaa loogu cudur daari dadka gabalna loogu cudur daari maa masladeedu waa soo sharaxnay soo marka taas waa masalo gaara in asaga la xugmiyo masle gaara ah, waana ka soo hadal oo dadka galana waa loogu cudurdaari dadka galana loogu cudurdaari ma de midba hal maalin hanba siinay taas sax waa ayadii sidiiya u taaganta laakiin hadda waxaan xugmayna waa camalkan war gaalnimo ma yah waa gaalnimo ah, taas wey waxaan ka hadla marka waa noocaas markaasuu sheeku yidhi fal xaalifu qofka dhaarta biqayri illaah allah khayrkiisku dhaarta alladii qofkaas dhaaranaayo laa yactaqidu aan aaminsanayn ana likayrillaahi alla qayrkii tacaala alla waa sareeyahay min alcadamati xagga weynanka maa shay ah inuu u sugnaaday yumaailu la mid ah cadamatallahi ilaahi weynankiisa ma aaminsana kayrkan uu ku dhaaranaa inuu leeyahay cadamo la mid ah cadamada ilaahay ma aaminsana qofkaas ilaahay qayrkiis ku dhaartay mushrikun waa mid shariig yeelay shirkan shariig yeelid shirkigaasu asqaraya maxayre ma aaminsana shayga uu ku dhaartay inuu cadamadiisiiyo weylankiisu midda alle u dhiganta ma aaminsana marka maadaamuusan aaminsanayn shirkigii weynaa kuma dhicin wey wa milu riyaa waa istususka oo kale shirkiga asqarkaa istususkaa ka mida ah ismaqashiinku taasaa ka mid a ah gaalnimada yar kaasaa ka mid ah. wa huwa riyaadu khadiirun waa mid qatar ah waa mid qatar ah qofku waxaa la yidhahdaa riyaada cibaaduu samayna markaasu wuxuu isleeyaha qalbigii ka gelayaa dadkuna ha kugu ammaana salaadu tuka markaasuu aad u qurxina asagoo isla dadku salaad qurxoon kaa qur-aanu akrinaa markaasuu wuxuu u akrinaa si qurux badan asagoo ay qalbiga uga jirto dadku codkaaga ha u begeeno ha u arkin inaad aad u cod fiicanta cilmigiiyuu akrinaa markaasuu wuxuu wax u sheegayaa dadka is yidhahdeen waa caalim ah. sadaquu bixinaa markaasuu wuxuu isleeyahay dadku ha yidhahdeen waa deeqsi jihaaduu gelaa markaasuu isleeyahay dadku ha yidhahdeen waa geesi waa gees waxaa la yidhahdaa riyaa camaluu samaynaa daaco ah oo ilaahay lagu caabudo wuxuuna isleeyahay dadku ha kugu ammaanin oo dadka agtooda aad qiimo uga yeeratid sidaasaa waxaa la yidhahdaa riyaa waa waxa ugu khatar badan oo qofka muslimka la rabo inuu naftiisa kala dagaalamo waa waxa ugu khatar badan wa milu riyaa waa isususka oo kale shirkigaya wa huwa riyaadu khatiiru waa qatar qaala wuxuu ka yidhi fiihi riyaaga annabiyu sala allahu calayhi wasalam akhwafu maa shayga loogu cabsi badan yahay oo akhaafu calaykum korkiinna aan uga cabsanaa ashirku lasqar waa gaalnimada yar shirkiga yar fa su-ila canhu waa la weydiiyey nabiga shirkiga yar xuuya qaala buu wuxuu yidhi arriyaa waa istususka iyo ismaqashiinta istususka kaas weeye nabigu wuxuu leey wax aan idinkaga baqaa waxa iigu daran wey macnaheedu waa maxay waa waxa ugu badan ee dadka ku dhaca wey ah, oo dadka ka badbaadaa ay yaryihiin saas wey macnuhu dadka ka badbaada ay yaryihiin cadow camalka inuu kaa celiyu rabaa hadduu kaa celi waayeyna adoo samaynaya inaad khasaartuu rabo Oh. ou qalbiga kaaga dhibciyo shartaas saasuu rabaa sidaasuu rabaa xadiis waa xadiis saxiix ah imaam axmed ibn abidunya bayhaqi iyo qeyrkood ayaa wariyeen min xadiisi maxamuud ibn labiid waa xadiis saxiix waqad yasilu riyaau istususku inuu gaaraan la arkaa ilaa shirkin akbar gaalnimada weyn shirkigu waa dhici kartaa gaalnimo weyn uu noqdo maxaa ah. yl munaafiqiinta fiiri ilaa markuu tilmaamayey wa idaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaara yuraauna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila markay salaadda u istaagayaan waa istaagaan ayagoo salaada naftooda ku faraxsanay oo wegsanayo culays u dareemaya naga rida ay leeyihin dhib ay dareemaya kuma faraxsana culays iyo wehsi uu ka dareemaya yuraa'uuna annaasa dadka istusayaanoo u tukamaayaan allah raalli kaaga noqdo ha kuu ee waxay u tukanayaan dadku muslimiin haynin oqoonsadeen tukanta walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila ilaahay ma xusaan ilaa mar yaray dad istusayaanay alla xusaan marka fiiri riyaagaas lagu tilmaamay munaafiqiinta waa gaalnimo akbar maahan asqar sidaas darteeda markuu sharxaya xadiidka koowaade arbaciinka xaafid ibnu rajab jaamic alculuum walxikamka wuxuu leeyahay salaada faradkaa salaada sunnada may salaada faradkaa iyo soonka faradkaa in qofku u sameeyo riyaa ma dhici karto inay muslim ka soo fushaan ma dhici karto salaad farad uu qofkaanu tukado mana u tukanay alle dadku ha ku arka inaad muslimta usleeya gaal wey riyaagaasu waa gaalnimadii weyneed maaha nasqar ramadaankiiu soomi wuxuuna u soomayaa dadku ku yidhahda waa muslim ah. soo ma jeed sida siyaasigu la weydiiyey siyaasiyo war maadaan hebel ahayna li telefishina waraysi lagala yeelana hebel miyaadan ahayn kaasuu waa kaasinow maanta waa soomantay maxaa dhacay say ku dhacday maanaan hebel ahayn anaa waa rag yaqaan ragga warsana sow hebelba mati say ku dhacday inaad soomanta markaasuu yidhi hadda jaga baan haya mas-uuliyad baan ummad u haya siyaasaddana waxaa ka midu ummadda aad siyaasadda u haydood madaxnimada u haydo caadooyinkooda wax ka mida inaad dhaqan gelin ummaddan aan hadda aniga xukumo uy caadadooda waxaa ka ah bisha maalin wax kaa cuni maayo ah, ramadaan ay yidhaahdeen soo ma jeed caadadooda ka mid ah. ma dhici karta qofkaas inu muslim wax dhici kara ma marka qofkii salaadii in inuu tukado akhyaaru la socday ma tuka jiri akhyaartiiya masaajidku isku shubeen ama meeshay joogan gurigiiya salaadii la wada galay markaasuu iska istaagay inta iska istaagu la tukado muslimaha waa gaal mana aha shirki asarkaas waa akbar ah. hal wuxuu sujuudayo rukuucaya waa dadka ah. ee shirkiga asqarka oo laga hadlayo wuxuu ahaa maalan qofkaanu salaadii xataa waajibkeeda ilaahay u tukanay keligiisuu tukanay asagoo keligiis tukanayaa dad yimaadeen salaadii ku jira markaasuu xoogaa rukuucda dheereeye xoogaa qurxiye sujuudda oo xasilka qurxiye waa shirki asqara sababtuna waa ka bure waa ka bure laakiin gaaloobima ma gaaloobi islaamka la bixi marka hik riyaabu shirki akbara waa noqdaa waqad yasilu inuu gaaraan la arkaa arriyaau sususku ilaa shirki lakbar shirkigii weynaa waqad masala wuu misareeyey ibnulqayim raximahullah lishirki alasqar shirkiga yar biyasiiri riyaa istususka yar uu ku miaaliyey wuxuu yihi haddaan maqasho shirki asqara waa istustuska yar riiri muxuu meesha ka saaraa istustuska weyn kaas waa gaalnimo salaada dhanba uu tukaa dadka laakiin istustuska yar waa maxay cibaadadan alla u samaynayo markaasaa dad arkay markaasaa shaydaan qalbiga uga tuuray dadka istusoo qurx waa kaasaa shirkiga asqarka waqad madalahu mihaaliyey ibnuulqayim raximahullah lishirki alasar shirkiga yar biyasiiri riyaa isususka oo yar wa haadaa tamhiilka miihaalintaas wa haadaa miihaalinteesu yadullu wuxuu tusaa calaa anna kafiira riyaa isususka badan qad yasiru inuu gaaro alla arkaa ilaa shirki alakbar shirkigii weynanka badnaa waqad dahaba way tageen bacdu ahlilcilmi ahlilcilmiga gebalkood ilaa anna qowlahu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeyaaye ilaa uu yidhi in allaaha allah laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in loo shariig yeelo yashmalu inuu kulminaayay ku tageen kulla shirkin shirki dhammaantiis walow kaana haba ahaado asqara midyaan ahlilcilmiga gabala waxay ku tageen oy madab ka dhigteen shirkigu asqar ha ahaado akbar ha ahaado ilaahay ma dhaaf ma dhaafo ilaahay marnaba ilaahay qofkan ka toobadkeenin ah, ilaahay ma dhaaf marka taas waxay noqonaysaa qofka shirkiga asqarkaa ku dhinta in la jasmiyo ilaahay inuu cadaabayo ah, laakiin ku waari maa cadaab maadaama shirkigu asqar u yahy laakiin cadaab hadda ilaahayba nabadgeliyo asaga dhanba waxa weeyaan qof galay waa hoog ah, qof galay waa hoog nacuudu bilahi min annaar waqad dahaba bacdu ahlicilmi waxay ku tageen ilaa anna qowlahu ilaahi qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaa uu yidhi in allaha allah laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi wax lala wadaajiyo yashmalu qowlkaas ilaahay inuu kulminayo kulla shirkin shirki dhammaantiis walow kaana hala ahaado asqara midyare falwaajibu shayga waajibkaa alxadaru waa in laga digtoonaado min ashirki shirkiga mutlaqan kala qaad la-aan xaalu yahay falwaajibu shayga waajibkaa alxadaru waa in laga digtoonaado min ashirki shirkiga mutlaqan kala qaad la-aan xaalu yahay fa inna caaqibatahu shirkiga ciribtiisa waa mid xun fa inna caaqibatahu wakiimatun waa mid xun qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi innahu shaniga iyo arrinku wuxuu yahay man yushrik billaah qofka ilaahay wax la wadaajiyaa faqad xarama allah allah wuu ka xaaraamtinimeeyey calayhi korkiisa aljannata jannada janno inuu galaa ilaahay weynaa wuu ka xarimay waa taxriim oo qadari ah jazaa'i ilaahi weynaayaaba sidaasba qadaray jannadu xaaraanay ka tahay ah, xaaraanay ka tahay qofka shirki ku dhaca ee ku dhintay innahu shaniye man yushrik billaah qofka allah uu shariig yeelaa faqad xarama allaahu allah waa ka manciyo waa u diiday calayh korkiisa aljannata jannada wa ma'waahu meeshuu hooyanaa annaaru waa naar wamaa lidaalimiina mushrikiinta wa sugnaan min ansaarin kuwa u gargaara aalimiinta dulmi waxaa ugu weyn shirkiga wamaa lilaalimiina mushrikiinta uma sugnaan min ansaarin kuwa u gargaara faidaa xurimat iljannatu faidaa xurimat iljannatu jannada haddii laga xaaraamtinimeeyey calalmushriki qofka mushriga ah lazima waxaa laasimaa an yakuuna inuu ahaado khaalidan mid ku waara fi naari naarta abadan weligiis mid waara dii la yidhi waa laga xaaraamtinimeeyey jannada waxaa ka laasimaya inuu naarta ku waarayo fa idaa xurrimat iljannatu jannada haddii laga xaaraamtinimeeyey calalmushriki qofkii ilaahay u shariig yeelay laasima waxaa laasima an yakuuna inuu ahaado mushriku khaalidan mid ku waaraa fi naari naarta abadan weligiis falmushriku billaah qofka allah u shariig yeelaa tacaalaa allah wuu sarreeyaahe qad khasira wuu qasaaray alaakhirata aakhirada laa rayba shaki la-aan falmushriku qofka uu shariig yeela fillaahi allah tacaalaa allah wuu sarreeyaahe qad khasira alaakhira qofkaasu aakhiradiisii waa qasaaray laa rayba wax shakiya kuma sugna inuu qasaaray li'annahu qofkaasu fi naari naartuu ku sugnaaday khaalidan xaala uu ku waaraa li'annahu qofkaasu fi naari naartuu ku sugnaaday khaalidan xaala uu ku waaraa wa khasira dunyaa adduunyadana waa qasaaray qofkaas adduunyada waa qasaaray hadduu raaxada ugu badan ku noolaado hadduu boqortooyada ugu sarreeya leeyahay waa qasaaray maxaa yeele adduunyo wixii loogu talagalay waxay ahayd in laga faa'iidaysto addunyaa masracatu alaakhira adduunyadu waa beerta aakhira loo fasho adduunyo waxaa ka faa'iiday qofka iimaan iyo camal saalixa saad uga qaata qofka kale kama faa'iido waa ku qabsaana ee mooday adduunyo in lagu raaxaysto o sidii raaxayso nabiguna wuxuu noo sheegay sala allahu calayh wasalam marka uu aakhiro tago qofkii adduunka aad ugu raaxaystay laakiin aan ilaahay ku caabudin naarta hal mar saas marka loo gelshoo laga soo bixiyo alla weydiin alaleeya weliga ina aadan ma raaxaysato markaasuda weliga ima soo marin wax nimca ah ilbiriqsigaasu ku halmaamay kadibna naarta lagu tuuri waana ku waari idan waa qasaaray qofkan adduunka iimaan iyo camal saalixa saad uga qaada waa qasaaray adduunyada waa ku qasaaray adduunyada faa'iidadeedu waa iimaan iyo camal saalixa ka qaado adduunyada faa'iidadeedu waa ikhlaas ka qaado oo shirki iyo khiyaar iyo istusus iska ilaali ma kala yaraa dadka gaalnimada weynu halaagtay iyo dadka shirkiga yarka uu baabacshay oo ayagoo tawxiid isku tuuma iyo sunno uu riyaagaasu baaba ka dhigay camalkooda hmm, ka dhigay ilaa camalka uu dhex galo waa baabi'iya shirkiga asqarkaaho acmaashii hore kuu ansaxay kaaga burina laakiin midka uu ku dhex galo midkaas isagu waa burina ah, salaaduu dhex galo ayadu burina sadaqaduu dhex galo ayadu burina qur-aankuu dhex galo waa burina cilmiguu dhex galo waa burina jihaadkuu dhex galo waa burina midkaasuu dhex galayuu burina hadduu midba maalin kaa guriyo xaaquu soo hara dunuubtiina meel kuu taalo oo beri loo miisaami doono faidaa xurimat iljannatu jannada haddii la xaaraantinimeeyo haddii la xaaraantinimeeyo laga xarimay cala almushriki mushrika lazima waxaa laasima an yakuuna inuu ahaada khaalidan mid ku waara fi naari naarta abadan weligiis falmushriku billaah qofka allah uu shariig yeela tacalaa allah wuu sarreeyaa qad khasira alaakhira aakira waa qasaaray laa rayba shakina fiihi kuma sugna dheh xukunkaas liannahu qofkaasu fi naari naarta dhexdeedu ku sugnaaday khaalidan xaala uu ku waaraa naarta wa khasira dunya adduunyadana waa qasaaray liannahu qofkaas qaamad waxaa ku quntay calayh korkiisa alxujatu xujadu adduunyadu wax kale kama faa'iidey wuxuu ka faa'iidey aakiro markuu taba inuu cudurdaar waayo adduunyadii waa yimid diinkii waa maqlay ilaahay kuma caabudin bis wey caaqira markuu tago naaruu leeyahay adduunyaduu soo marayna wax kale kama faa'iidin waxaa leeyahay xujadii waa kugu quntay adduunka markaa joogtay xaqa waa lagu sheegay adaadiida idan marka adduunyadiina waa ku qasaan ah, waa ku qasaan liannahu qofkaas fi naari naaruu aakhira ku sugnaaday khaalidan xaalu ku waara wa khasira dunya adduunyana waa khasaaray liannahu qofka qaamad way ku qumtay calayh korkiisa alxujatu xujada wajaahu qofka waxaa u yimid annadiiru mid u diga walaakinahu qofkaasu khasira wuu khasaaray lam yastafid kama faa'iidaysan min addunyaa adduunyada shay-an shayn adduunyadii waxba kama faa'iidaysan adduunyadu waa beer beer haddaad asaada waxba ku taqi miyaad ka faa'iida adduunyada qofkan iimaan iyo camal saalixa saad uga qaadan haba kama faa'iido haba kama faa'iido allah subxaanah wa tacala aclam sal allahu wslam wbaarak calaa nabiyina muxamed